lagu tuuraa nacuudu billaahi min annaar fatandaliqu way soo daadanee aqtaabuhum mindhiciradiisa fi naari naarta dhexdeeday ku daadanayaan mindhiciradiisa inta soo daataanay naarta ku daadanayaan fayaduuru waa ku wareegaa mindhiciradiisiiyuu ku wareegaa kamaa yaduuru lximaaru sida dameerku ugu wareego biraxaahu shiidmarihiisa shiidmaraha waa dhagax raashinka lagu shiidi jiray dhagax ballaaran ayaa la samaynaa oo oo dhexdana tiir ku leh ballaaran dhagax kaloo ballaaranoo dhexda ka daloolaa tiirkii la gelina labadii dhagaxa isi saarama marka raashinka meeshaasaa inta lagu shuba dhagaxa hoose aa ah, dhagaxoo kale la kor saara dhagaxa koraa marka wuxuu leeya meel geesa qori ku dhegan qorigaasaa la wareejina marka la wareejiyo labadii dhagaxa ismarayba markaasaa raashinku shiidma haddii markaa dhagxaantu ay yaryihiin gacantaa lagu wareejiyaa hadduu wax weyn yaho rashin badan la shiidaayana xayawaanka mid ka mida ama dameer ama rati xayawaana loo baahan yaha wax weyn markuu yahay marka dameer haddii lagu shiidi tago waa ku wareegaa dhagaxaas oo wax shiidaya hadhow markaa qofkan ahlunaarkaa marka mindhixiradiisii ka soo daataan uu naarta dhexdeeda kula wareega fatandaliqu waa soo daadanee aqtaabuhu mindhixiradiisa fi naari naarta dhexdeeday ku soo daadanee fayaduuru waa ku wareegaa kamaa yaduuru lximaaru sida dameerku ugu wareego biraxaahu shiidmarihiisa fayajtamicu waxaa iskugu imaanaa ahlu naar ahlu naarkiyaa iskugu imaanaa calayhi qofkaasay iskugu imaanayaan waa ku soo aruurayaan fayaquuluuna waxay leeyihiin ey fulaan hebelo eydu waa xarfu middaa ey fulaanu hebelo maa shaanuka xaalkaagu muxuu yahay arrintaadu maxay ta maxaa cadaabkan iyo dhibaatadan iyo dulligan ku baday oo ku geliyey meeshaan alaysa kunta miyaadan ahayn alaysa nusqooyinka gobol sidaas ay u qoran yihiin mutuunta axaadiista riwaayadihiisa gobol ka mida alaysa gaalna waxay ku soo arooreen alasta alasta miyaadan ahaa jiri weeye alasta kunta amase alaysa kunta miyaadan ahayn taamurunaa inaadna amarto alaysa shanigu miyuusan ahayn oo isinka leysa damiiru shani laga dhigo alaysa shanigu miyuusan ahayn waa markaan taadu la socono alasta aysan ahayn alaysa shaamigu miyuusan ahayn kunta inaad aheed ta'murunaa inaadna amarto bilmacruufi wanaagga macruuf waa wax kasta oo wanaaggiisa lagu yaqaan sharciga iyo caqliga saxiixa oo saliimka ah wax kastaoo wanaaggiisa sharciga lagu yaqaan iyo caqliga saliimka ah macruufaa la yidhaahdo towxiidkii sunnadii nabiga sala allahu calayh wasalam salaadii sekadii soomkii xajkii jihaadkii birulwaalideynki alamru bilmacruuf annahyu can ilmunkar wax alla wixii wanaagooda sharciga lagu yaqaan oo dhan ah waxaa la idhaha macruufaa la munkarna waxaa la idhaha wax alla sharcigu inkiray oo caqliga saliimka ahna uu fahmaayo sharcigii ilaahay uu inkiray oo sida shirkigii iyo bidcadii iyo dhiiggii muslimka iyo zinadii iyo qamradii iyo waxa weeye dulmigii iyo aflagaadadii waxyaalihii xumaa oo dhan munkaraa laysku yidhaah marka waxay leeyihiin sawdigii wanaagga na amri jiray xumaanta naga reebi jiray maxaa naarku keenay adigaa dadka u fil darane alaysa shaamigu miyuusan ahayn kunta inaad aheed taamuruna inaad nafartoodna amarto bilmacruufi shayga wanaaggiisa la yaqaan oo watanhaana aad naga reebto canilmunkari wixii sharciga lagu inkiray qaala wuxuu yidhahdaa kuntu waxaan ahaa cilladii u sheegaya naarta keentay kuntu waxaan ahaa aamurukum inaan inin amro inin faro bilmacruufi shayga wanaaggiisa la yaqaan walaa aatiihi anuguna lama imaan jirin idinkanin amraaya la imaada anugu la imaan maa lama imaan jirin wa anhaakum waa idinka reebi jiray canilmunkari munkarka wa aatiihi anuguna waa la imaan jir idinka waa idinka reebi jiray munkarka iska daaya anuguna munkarkaan samayn jiri ila sifadaas waa mogta waa khilaafkii nabiyaalka nabiyullaahi shucayb muxuu yidhi markuu ka hadlaayey wuxuu yidhi wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila alislaax ma sadacto ah, ma doonayo waxa aan idinka reebayo inaan idin dabamareeyo ah, ma doonayo wax kale waxaan doonaya islaax ah, islaax iyo hagaajiyo naftayda aan hagaajiyo naftiinan aan hagaajiyo eenta shay idinka reebo idin dabamarayma saasay ahay nabiyaalka dadka kale oo wanaagga dadka faraa xumaanta ka reebayana saasaa laga rabaa inay ambiyada dariiqooda maraan waxa dadka aad amraydo adugu ugu horee waxa aad dadka ka reebaydana kow adugu ka har sidaasaa lagu badbaadaa marka waa halaagsan qofka sidiisa waa inuu ogaadaa shay kasta oo wanaag ah laba waajibaa kaa saaran laba dalabaa kaa saaran kow adugu la imow labo dadkana u sheeg shay kastaoo munkarana labaa kaa saaran adiga naftaada ka fogeeyo ka har dadka muslimkana uga dig marka haddaad labadii fiiri laba waajibaa lagaa rabay wanaagga la imow dadkana amar hal midaad ka tagtay labadii waajib adiga ma ka tege waajibkii la imaamayda laakiin dadka waa amree cadaabaad ku mudane maxaa yidha hal waajibaa maqan xaaraamta waxay ahayd aduguna inaad ka harto dadkana ka reebto dadkii aad ka reebaho taas waa gudatay xilkaas laakiin adigiiyaa la imaana xumaantii ayadana cadaabaad ku mudana laakiin taas macnaheedu ma ahan qofku hadduusan wanaagga samaynayn yuusan dadka u sheegin hadduusan xumaanta ka haraynin yuusan asagu xumaanta dadka ka reebin taas maan taas waa ka daran ah, qofka aan dad asagu wanaag samaynayn dadkana ka reebayn xumaanti asagu aan ka tegayn dadkana aan ka reebayn waajibka uusan ka tegey dadkana uusan amrin laba dembiyuu ka helay xumaanta uu sameeyey dadkana uusan ka reebina laba dembiyuu keena qofka laakiin asagu waajibkii samaymaa dadku u sheegaa hal dembiyuu leey xumaantii dadka waa ka reeba laakiin asagaa samayna hal dembiyuu halkaasna ku leey marka macnaheeda ha ka fahmi war haddaadan wanaag samayhin dadka ha u sheegina iska aamus sida caamadu ay adugu haddaadan wanaag samaynayn aamus xumaanta haddaadan adugu ka tegayna adugu dadkaa ka reebi ma ahan saas ee macnuhu wuxuu yahay wanaagga aduguna samee dadkana u sheeg xumaanta aduguna ka har dadkana ka reeb waa saas waa saas saas darteed waxaa dhici jirtay dad ayagu aan xumaanta sameeyo dadka ka celiya oo madaxda muslimiinta ka mida oo qof faajira waxaa dhacda madax ah in munkar badan ilaahay ku suuliyo mararka gabal waa waxaa ka shar badan mid aan dadkana ka reebayn isaguna kaarey kaasaa ka daran Ah. marka meesha la rabaa waxay tahay munkarka aduguna ka har dadkana ka reer waajibka aduguna samee dadkana amar ee waxaa la rabaa maahan haddaadan wanaag samayn aamus daadan xumaanta adigu ka tegayn aamus maahan saas balaayada xaggeeda ha iskugu gurin dhankaas waa dhankii ugu darnaa ah, waa dhankii ugu darnaa marka waa arrin muhiima ah arrintaas xaashiyada wuxuu xaafid ibnu xajar ka soo raray hadal aad u qiimo badan ibnu jariiru dabaar inay yidhaahdeen culummada muslimiinta wanaagga dadka in la faro xumaanta laga reebo ma waajiba maxay saddex qowlu keenay culummada gobolka mida ah waxay yidhaahdeen waajib wey inaad wanaagga dadka amarto xumaantana aad ka reebto muطlaqan xataa naftaadu hadday u go-aydo halkaasay mareen xataa naftaadu hadday u go-aydo sababtoo ah haddaad wanaagga dadka u sheegto xumaantana ka celido oo naftaada u go'do waxaad helayda ajarkii ugu weynaa oo ah shahaada oo xadiiskii nabiga ay deliishadeen oo nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam afdalu ljihaadi kelimatu xaqin cinda suldaanin jaa'ir shahaado dadka shuhadada ah kan ugu weyn oo ugu ajarka weyn waa nin madax ah oo jaa'ir oon ilaahay ka baqayn agtiisa qofka xaqa ka sheega waa jihaad midka ugu weyn haddii lagu dilona waa shahaado darajada ugu weyn marka culummada gabal waxay idhahdeen bataatanba inaad wanaagga dadka fartaa waajib ay kugu tahay inaad ka reebto xumaantana waajib ay kugu tahay xataa naftaada haddaad ku weynaydo waajibku kaa dhici ma sheekh kuwaa naftaada ajarka weyn qaado dad ku badbaadana alxamdu lilaahi culimmada halkaasay mareen culmmada gobolka mid waxayna yidhaahdeen man ra'aa minku munkaran falyuqayiru biyadi qofkii munkar arkaa gacantaa ku suuliye fain lam yastaic fa bilisaani hadduusan gacanta awoodin carabka ha ka hadlo fain lam yastaic fa biqalbi wadalika adcafu liimaan hadduusan carab awoodinna qalbiga ha ka nabcaado darajaadka iimaanka oo laga helayo alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkarna meesha ugu hooseyda waa qalbigood ka nacdo haddaadanba qalbiga munkarka ka nibcaan haddee baabkii almru bilmacruuf wanahyu can munkar wax ajara kama helayo darajada ugu diidataan saasay culummada gabal mareen culummada gabalna waxay yidhaahdeen dadka in wanaagga la amro xumaanta laga reebaa waajib waxay ku tahay shardi shardigaas waa maxe waa in qofka nafsadiisa qatar uusan awoodin aysan ku imaahayn balaayo uusan awoodin markaysan ku imaahayn inay waajib kugu tahay balaayadaasoo in la dilo ama wax lamida ah laakiin haddii qofku wanaaggii dadka u sheego xumaantii ka reebo hadday ku imaanaydo in la dilo amase wax lamid ah oo uusan awoodin waajibku waa ah ka dhaca waajibkuma ahan markaas inuu dadka wanaagga faraa laakiin fiiri waajibku markuu ka dhaco maxaa soo haraa sunanimadii oo dadka inuu wanaagga u sheegaa waxay noqonaydaa waa arin fadiilo ah oo hadduu sameeyana shahaado uu ku helaa hadduu iska daayana ku dambaabiyo culammada kale dariiqaasay mareen culammada kalena dariiqaas ayay mareen culummo kale waxay yidhahdeen maya maya haddii naftiisa khataro ku imaahaydo oo uusan taxamuli karin qalbigu munkarka ka nibcaana haddaan qataru ku imaahaynna afku ka sheegaa gacantana wuxuu ku suuli karu ku suulina oo uu xaq u leeyay inuu ku suuliyo oo wuxuu sulda ku leeya sababtuna waxay tahay waxay yidhahdeen culummadaasu axaadiis dhowroo sidaa sheegaydaa jirta ah, axaadiis sidaa sheegayda ayaa jirta waxaa ka mid a ah xadiiska musalama oo nabigu yidhi waxaa madax iniin noqon doona gadaalkay madax madax ayaa madax iniin noqo doonta umara oo macnaha sharcigii khilaafaya qofkii ficilkooda ku nabcaystaa qofkaas waa beri noqday qalbiga qofkii ka nabcaysta qofkii inkira oo yidhaa waxaas waa munkarna waa nabadgala faqad salim laakiin qofkaan nabadgelin beri ahayn waa qofka raaca ama madaxdaas xumaantooda raalliga ku noqda uu nabigu yidhi sal allahu calay wasalam marka waxay qofkii iska aamusaa waa beri waa beri laakiin xaafidku wuxuu yidhi wsawaabu fiiri ibnu jariiruu ka soo raraa ibnu jariira wuxuu yidhi ibnu jariiru dabari wsawaabu ictibaaru shardi اlmadkuur saxdii marka waxaa aqwaashaas qowlka dhahaya wanaagga dadka in la faraa waa waajib xumaanta in laga reebaa waa waajib laakiin waajib waxay noqonaydaa waa markaan qatar naftaada aysan ku imaahayn ama wax la mid ah oo katar aadan taxamuli karin kollayba lagama hadlaayo aflagaado iyo cay iyo lagama hadlaayo laakiin culays aadan qaadi karin waa markuusan kugu imaanayn markaasay waajib kugu tahay culays aadan taxamuli karin markuu kugu imaanaa waajibku waa kaa dhacay laakiin waajibku markuu kaa dhacay xaa kuu soo haray sunanimo wanaagga haddaad sheegtoo markaas xataa dhiirato shahaadad helay ee macnaheedu maaha inay xaaraam kaa tahay waxayna u daliishadeen xadiidka nabigu yidhi صلى الله عليه وسلم laa yenbaqii limu'minin أن yudilla نفسه ma fiicno ma habboona qofka muuminka naftiisa inuu duleeyo qofka muuminka naftiisa inuu duleeyo ma habboona markaasaa la weydiiyey see qofka muuminka naftiisa u dulaynaa wuxuu nabigu ku fasiray bian yatacarada min albalaa limaa laa yudiiqu imtixaanka iyo dhibaatada inuu u banbaxo wax uusan awoodi karin Ah, wuusan awoodi karin inuu bar u badbaxo taasaa ah naftiisii duleeyey uu yidhi nabigu sal اlahu alيه waslm marka arintu waa nuucaas waa nuucaas darajadaas adugu qowlka ugu sawaabsan waa sidaas asalka almru biاlmacruuf wanahyu can اlmunkar waa waajib qof kastoo munkar arka inuu reeba waa waajib wanaag laga tegey qofkii arkaana inuu qofkaas wanaagga sameeyira waa waajib laakiin shardigaasay leedahay waajibnimadu shardigaasay leedahay haddii shardigaas la waayo waajibku waa kaa dhaca sunanimaa soo horayda waxaana xaqiiqa dadka muslimiinta hadday waajibkaas gutaan islaaxa imaanayo ummaddu waa islaaxe wanaag weyn a imaana adduunka cuqubooyin badana laga badbaadaa aakhirana cadaaba laga badbaada laakiin marka waajibkaas laga tago oo dadku aamusaan oo xumaantu iska faafto cuquubooyin adduuna soo dega abaaraha soo dega colaadaa imaane cuduraa imaana cadow naxariis lagugu sallidaa waxaasoo dhan waxay ka imaane wanaagga oo dadka loo sheegi diido xumaantana laga reebi waayo waxaa la rabaa wanaagga dadka loo sheego waana darajaad oo xadiid saxiix muslimka aa maraatibtii kuu sheegay maraatibuu leeyaha wanaagga dadka la man ra'aa minkum munkaran falyuqayiru biyaddi qofku waa inuu ogaado shaygan inuu munkariya waa ogaaday gacanta ha ku suulin gacanta yaa ku suulinaya waa qofkii suldal adiga inta aad mas-uulka ka tahay waa inaad gacanta uga suulida inta aad mas ka tahay adaa lagu weydiinaa gacantaad uga suulinay maxaa soo haray afka macnaa hadday afka diidaan marka hore afkaad uga sheege hadday diidaan lagaa yeeli maayo war waa iga diideen maxaale adaa ka mas-uula qof walbana mas-uuliyaddiisu meelay joogtaa oo ilaahay dadka uma akan mas-uuliyadda maxaa soo haray dadka aadan mas-uulka ka ahayn fain lam yastaic fabiqalbi fain lam yastaic fa bilisaani darajada labaadu wixii aad awoodoo munkar gacantaad ku suulina maxaa munkarka ka mida ah, waxaa aragta laba carruur oo dagaalama isdilayda waa munkar waajib waxaa kuwa inaad kala qabato inaad meesha iska marta kuma banaano maxaa gacanta waa ku suuli karta laba saqiir laba carruur oo yaryara isdilayda waa munkar waajib waxaa kuwa inaad kala qabato hadday xataa laba waaweyn yihiin ood kala celin kartaan oo koox yihiin waajib wey inaad kala qabataan maxaala waa munkar munkarkii marka gacanta lagu suuli karo waa gacanta in lagu suuliyo kaan gacanta lagu suuli karin oodan awood u lahayn sulda kuma lihid qofkaan xoog kuma lihid ha laysdilina sharcigu ma amro fa bilisaani carabka ha ku suuliyo qofkaas carabku ka alla wuxuu leeyahay ilaahay ka cabso waxaan sharcigu ma ogola iska daa khalaas hadduu yeelo iyo hadduusan yeelin adugu ajarka waaleeda maruuba maxaa waajibkaagiyo waa gudan laakiin waxaa la rabaa xujada iska rid looma sheegee in qalbiga aad naasix ka taod qofka kayrka la jeceshaa saas darteeda aa nabigu leeyahay sal allahu calayh wasalam qofka risqi haddii la siiyo ilaahay ma siin qofka wax ka kayr badan wax qofka la siiyo waxaa ugu kayr badan dhimrinta qofka markaa la hadlaydanka inaa u dhimrido oo uu kaa dareemo inaad kayr la rabto laakiin ceebayn hadduu kaa dareemo adigana kaa qaadama asna wax ku dheefime waxaa la rabaa rifk iyo dhimrid iyo naxariis inay kaa muuqato oo qof qofka kayr la jecel cadaab ka celinayo inaad tahay ay kaa muuqato ee qofkoon qof ceebaynaayo iyo qof iska hadlaayo aadan ahayn marka afkaad ka hadle adoo qofka u naxariisanaya qofka jacayl u muujinaya naxariis u muujinaya aad aad la hadle qofka khalaas fain lam yastadic qofkan afka ka hadli karin waa shardigan soo sheegnay macnaha naftiisa khatar ku gelaydaba markaas waajibnimadoo ka dhacee fa biqalbi adiga qalbigaaga ilaahay cidaan ahayn ma xukunto cid kastood la joogto qalbigaaga munkarka waa ka dhamcaa karta ah, ma jirto marka lagugu cudurdaari maa munkarka haddaad qalbiga ka dhici weyda cudurdaar mari maxaa qalbigaaga yaa xukuman alla ahayn cid kale ma xukunto markaa saddexdaas darajo aan nabigu u kala yeelay sala allahu calay wasalam munkarka marka fiiriya marka lagu leeyahay munkarka suuli haddaad awoodo istidaacada sharciga waa muhiim qof inuu garto sharciga istidaacada uu yaqaano iyo midka dadku yaqaano waa kala duwan yihi sharcigu istidaacada uu yaqaano waxay tahay munkarkan markaad suulido munkarkan waa inuusan ka dhalan munkar la-eg ama ka badan waa inuusan ka dhalan markaasaad awooddaa laakiin fiiri munkarkan waa suuli kartaa haddaad suulido waxaa ka dhalana munkar ka weyn ama la-eg ma ma awoodidaan wey sharci islaamka ma awoodid markaa ma awoodid ma awoodid oo hadda maala fiiri qof oo munkar weyn samaynaya meeshaan arg oo maalan xataa waa isbaaraysta adiga shaksiyaad ah. isbaaraystaana dawladdu waa dili karta imaamka madaxweynaha muslimiinta inuu dilo wey waa dili karaa waa lugya gacanu ka goy karaa darajaadkii aayadda suuratulmaa-idu marsii karaa isagu adiga inta marka soo qaadato qori hal xaba waa dili karta soo maaha laakiin xaa ka imaana in adna lagu dilo bal waxaa dhacda dad badan oo inay islaayaan sidaas darteeda waxa u leey ma awoodid hal xabo xataa ood wax ka qaban karto maadaama fitanu ka imaanaydo ma awoodidee faraha kala baxal leey sharci islaamka awoodda uma yaqaan saas ah, awoodda sharci islaamku yaqaan waxay tahay munkarkan markaad suulido waa inaad munkar ka weyn ama le ka dhalan ee uu saas ku suulo ama yaraado saasaa la yidhaahdaa marka waa awooda ha isku dhihin adoon awoodin munkar inta suulido hadhow musiibo weynu ka dhacda maya ma lagaa yeelayo rawa albukhaariyu can jaabirin ee su-aal kale xadiiskan ku dhiman laakiin waa garannay haddeer midkii wanaagga dadka fari jiray xumaantana reebi jiray naarta wuxuu ku galay waa fahmay kuwii laga reebi jiray xumaanta wanaaggana la amri jiray xay naarta ugu jireen fiiri ilaa waxaa iskugu imaanaha waa ahlunaar kale kuwan la sheekaynaa oo le xaa meesha ku dhigay soodigii wanaagga noo sheegi jiray xumaantana naga reebi jiray aa ayaga meesha keenay cillo ah, waxay tahay waxaa keenay wanaaggiiyaysan ka qaadan markii loo sheegay xumaantiina markuu ka reebay kama harin fiiri marka ah, wanaaggii uu u sheegi jiray kama aysan qaadan xumaantii uu reebi jirayna kama aysan harin saasay naarta ku galeen taasuna masale muhiim taas maxay marka ku tusayda wanaagga laguu sheego markaad qaado weydo xumaanta lagaa reeba ka hari weydo gurigaagu waa naar maxay kaloo ku tusaydaa adiga qofka laftirkiisa dadka wanaagga faraa hadduusan wanaagga la imaan xumaanta markuu ka reeba uusan ka harin carabkiisa alla barakaymo dad badan waa kuwana dadkii kama qaadan fiin meeshay wada joogaan wixiio dhan ah, kii wanaagga amri jiray kii reebi jiray kii laga reebi jiray meesha isugu yimaadeen marka carabkaaga alla barakaymaa haddaada adugu alla ka baqin waxaa la rabaa adugu inaad wanaagga samaydo xumaanta ka harto soo ducaysato dadka markaad wanaagga u sheegaydo aad tidhahdo allow carabkayga qayliya allow carabkayga nuuri adood sidaas u soo bariyay ilaahay aad dadka wanaagga u sheegto markaasaa hadalkaagu dadka taabana laakiin adigioo laftirkaaga aan xaqi ilaalayn carabkaagu tarag la garaacayu iska noqonaya rawa الbukhaariyu can jaabirin radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi ida stajnaxa leyla ida stajnaxa laylu habeenka mugdigiisu markuu soo qaabilo habeenka mugdigiisu markuu soo qaabilo oonta qoraxdu dhacdo habeenka mugdigiisu uu soo qaabilo ow amase kaana markuu sugnaado junxu leyla habeenka mugdigiisa waa kaana taama waa kaana taama junxu leylan waxaa loola jeedaa qicatun min alleyl habeenka qayb ka miduhu markay sugnaato oo awalka habeenku galo idaa stajnaxa leylu habeenka mugdigiisu markuu soo qaabilo ow amase kaana junxu leyl ow waa shaki inuu yidhi ida stajnaxa leylu iyo inuu yidhi kaana junxu leyli uu raawigu ku shakiyey taasoo waxay kutusaydaa ruwaaddu siday u ilaalinayaan shareecada ida stajnaxa leylu habeenka mugdigiisu markuu soo qaabilo ow amase kaana junxu leyli habeenka mugdigiisa markuu sugnaado qicatu min aleyl ay sugnaato qoraxdu dhacdo fakufuu sibyaanakum caruurtiinna celiyo markaasoo kale qof walba caruurta aad dhasho saqiirada yobih guriga ku ceshada guriga ku celi caruurta saqiirada waa markaas waa la hor istaagaa maxaa yl caruurtu saqiiradaahu ma xirsi xirna adkaar ma akhristaan ah, caruurtu adkaar ma akhristaan markaasna shayaadiintiia soo faafayda maxaa la gurigaaga ku xiro caruurtaada gurigaaga ku hayso mar alla marka qoraxdu dhacdo oo habeenka mugdigiis soo qaabilayo guriga ayay ka bixin carruurta shayaadiintii ajiiroo ku tumane markaasay soo wada dhaqaaqayaan carruurtuna ma akristaan haddee adkaarulmasaa iyo adkaarusabax ma yaqaana carruurta yaryar sida badan soo ma xiro marka carruurta guriga ku hay yaa shayaadiintu kaaga tumane kufuu celiye sibyaanakum carruurtiinna celiye faina shayaaiina ciladiyaa nabigu noo sheega xukunkii iyo cilada marka marka laysdaba dhigo masaladu waa sii macaanaane xukunkiiyuu sheegay kadibna ciladiyuu sheega sababta uu dadka saas u amraa nabigu sal اlahu calيه waslm nabigu wuxuu yidhi faina shayaaiina shayaadiintu tantashiru waa soo faafee xiina idin waktigaas waktiga habeenka mugdigiisu soo qaabilo shayaadiintu waa soo faafe xaafid ibn xajar wuxuu leeyahy sidiisaba mugdiga shayaadiinta sifaadooda waa xoojiyaaba mugdiga awoodaha shaydaankaa ku xoogaaba shayaadiintao dhanaa ku dhuumata marka mar alla marka mugdiga shayaadiintu arkaan dhammaa waa soo dhaqaaqaya soomaalna arag bahallada wax cunoo dhan habeenkii iscaay maalinka akmi ma arkay marka dhammaan waxyaalaha wax dhiba tuugada shayaadiinta kuwa jinka kuwa insiga inta badan habeenkiiyay shaqaystaan marka sifada shaydaannimada ee mugdiga xoog ku yeelatay sideedaba u leeyahy ah, mugdigay ka hesha ay ku barakoobtaa marka shayaadiintiiya soo dhaqaaqa markaas oo qoraxdu dhacdo mugdigu yimaado fa ina shayaaiina shayaadiintu tantashiru waa soo faafe xiinaydin xaaladaas fa idaa dahabad markay tagto saacatun saacad saacadoo min alcishaa'i maqribka ka soo bilaabata maqribka laftigiisa cisho waa la yidhaha oo maqrib iyo cisho inta laisku dara cishaa'ayn waa tan la yidhaah marka saacad laga soo bilaabo maqrib markay tagto oo xoogaa habeenkii qayb ka midu ay tagto fakhalluuhum carruurta daaya marka iyo hayntii ka daaya marka sii daaya marka fakhalluuhum carruurta daaya ey utrukuhum ka taga wey wa aqlid baabaka qof walbuu gaar nabigu la hadla marka almuraadu kullu axad marka waqlid xir baabaka albaabkaaga qof walbow habeenkii markaad seexo rabto albaabka xir intaadan xirin bismi illaahi saas qataarka ugu geli albaabka iska soo xira dhihi markaad albaabka xiroo bismi ku xir xiridda keli waxba tarimi waxa kaa celime haddaadan bismi ku xirin waxaa la rabaa albaabka markaad xiraydo bismi ku soo xir qof walba kaasaa laga rabaa waaqlid xir baabaka diinkana marka lagu dhaqmo markaasa adduun iyo aakhiraba laga faa'iidaa laakiin dhegta keliya dad ku maqasho albaabkiina caawa laga bilaaba waa iska xidheen amu sanad iska gelina khataarka ee xaad ka faa'iida marka diinkii hadda waa un dhegtaad ka maqashay xaad ka faa'iida dhaqana laga dhigaa diin bismillaah qof hadda u dira waxaa idha albaabka soo xidho bismillahi ku ha waa lambaraa albaabka kan xidh bismillaahi dhe kana xidh bismillaahi dhe kaas xidh bismillaahi dhe marka dambe amrid kaama rabo qof walbaa dhaqan mar hadday noqoto shaygu diinta markuu dhaqan noqdu waa ku macanaana qof walbaaba waa la qabsana marka laakiin cashar lasoo dhegaysto oon lagu dhaqmin khalaas waxba weyn kama faa'iideed wa aqliq xir baabaka albaabkaaga wadkur sheeg ismallaahi magaca alle markaad xiraydo bismi illaah dheh wa adfi dami misbaaxa ka faynuustaada wadkur ismaallah magaca allena sheeg faynuusaha waa in la damiyo faynusaha la sheegayo oo la deminaya waa kuwa hadii dooliga ama jiirku uu madaxa ku dhufto dab uu ka kaca sida faynuustii oo lagu shidi jiray shidaalka oo gaaska lagu shido iyo shumaca iyo kuwaas moogta sababta nabigu waa sheegay sala allahu calay wasalam jiirku waa cadow uu yidhi nabigu waa cadow wuxuu samaynaya faynuustii oo meeshaan taalla isaga ordaayo ku dhufana madax faynuustii dhinac u dhace fiiri dabkiina waa shidnaa gaasna waa ku jiray maxaa imaana dab inuu qabsado dabaa ka kaca mar shubacana waa la mid shubaci waa holcayaa hadduu madaxa ku dhufto meeluu faninoo xadhacda maryo ama wax jilicsano meel yila inuu ku dhaco shubaci oy holco laakiin nalkan iska shidan jiil waxba kama qaban karo soo ma jeedin ah, markaas ciladu waxay tahay dabaa ka kaca marka midkaas way midka la demina ah, midkan ama shido ama demi midkan midkan maaha ee waa midka dabku ka kaca waadfi dami misbaaxaka faynuustaada wadkur ism allah magaca la sheeg magaa damaydo bismi اllaah aad ku dami iska dami maydo bismi اllaah waawka xir siqaa'aka sibraarkaaga weelka biyuhu kuugu jiraan ama caanuhu kuugu jiraan xir afka ka xir afka markaad ka xihaydo wadkur sheeg ism allah bismi اllaah dhinqad xihaydo bismi illaahi ku xir wakhamir dabool inaacaka weelkaaga weel kasta oo guriga yaal waa in la daboolo marka la seexana dhammaan weel walba waa in la daboolo marka la daboolayana bismi illaah alaleey bismi illaah wakhamir dabool inaacaka weelkaaga wadkur ismallaah magac allena sheeg haddaan dabool u waayen midaan dabool lahaynaa jira maxaa la wax yar ku dadab waa kanaa nabigu wuxuu yihi salى اlahu calيه wasalam walow an tacrida inaad ku dababtaba allah ka dhigo calayhi weelka shay-an dad wax weydo qor yar ku daba qaado ku daba wax un saas afka uga saar wax un iskaga daba weel weyn haddaa inta ku wada gurto hal dabar saarto de waaba nabad soo ma jeedi weel weyn inta ku gurto alaabtii maacuuntii hal dabool iska saar dhib la-aan hal xabo aan dabool lahayn meel yaal haddaad aragto qaado yar afka ka saar ul yar qor yar wax yarka bismi illaahi adhehe markaad saaraydo bisinkaana ilaahay ku ilaalina bisinkaasa alla kuugu ilaalina diinka ku dhaqmid ayuu rabaa rawa albukhaariyu can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa dakhala ramadaan ramadaan markuu soo galo futixat waa la furaa abwaabu ljannati jannada albaabadeeda waqulliqat waa la xidhaa abwaabu jahanama naarta jahanama albaabadeeda wa sulsilati shayaadiinu shayaadiintana waa la silsiladeeya bisha ramadaan waa bil qayr idaa dakala ramadaan ramadaan markuu soo galo futixat waa la fura abwaabu ljanna jannada albaabadeeda la ballaqaa waxay tusaydaa dadka acmaasha saalixadaa samaynaa acmaasha jannada lagu galo sababta u ah waa badanaya ramadaan masaajidda fiiri jamaacadu waa badane isbedela imaana albaabada jannadaa la furaa waquliqad waa la xihaa abwaabu jahannama waquliqad waa la xidhaa abwaabu jahannama naarta jahannama albaabadeedana waa la xidhaa oo shartaa yaraane wa silsilati shayaadiinu shayaadiintana silsiladaha lagu xidhaa si aysan dadka u baadiyeyn silsiladaha haddii lagu xidho maxay yihiin dadka ramadaanka la caasiya waxaad arkeed ma soomayaan oo ramadaan aan soomayn xaata ah, in kastoo la arko oo qof walbaa fiiri adiga ramadaanka dadan tuka jirina tukada dad badan oon awal tuka jirina ramadaanka tukada dadaan jamaacada imaan jirin awal guryaha ku tukan jiraa jamaacada yimaado masaajidda salaada subax ramadaanka fiiriya jamaacadu intay leegtahay marka horta kayrku waa bataa indhahagaad ku arki kartaa in shayaadiintii laga xidhay laakiin su-aalaa waxay tahay shayaadiintii haddii la xihay kuwa alla caasaya kuwan yaa haysta kuwaas yaa haysta culummadu waxay uga jawaabeen laba qowl qowl waxay leeyihiin sideeda shayaadiinta lama wada xidhe waxaa la xidhaa kuwa maradada kuwa murxay oo ah kuwaasaa la xidhaa kuwa yaryaraa jira marka dhowr shaya dadka baad kuwaas yaryaraa dadka ku filan qofka awal iimaankiisu daciif ahaa oo qalbigu madoobaaday kuwaas yaryaraa ku filan laakiin dadka xooga awel roonaa kuwa waaweyn marka laga xidha waa ka soo baxsayan kuwa yaryar culimmada gobona waxay dhn maya shayaadiintu waa laba sideeda sida ilaahay ku sheegay shayaadiinu اlinsi waاljinni shayaadiinta jinniga dhammaan waa la xidhaa laakiin waxaa soo hara shayaadiinu linsi dadka marka ramadaanka alla caasinaya oo ibn ibn abi jamre wuxuuba ku miaaliyey canshuurqaadkii oo waxaad arkayda ramadaankii qaada canshuurta Ah, kaasaaba ka midhu ah, daalimkii oo isbaaraleydiiyo isbaaradii la taagan ramadaanka waa arka haddii shaydaankii la xidhay kuwaan yaa haysta waxay leeyihin culummadu shayaadiintii insiga ahayd horta lama xidho waa kow middeeda kale taswiiru shaydaan shaydaanku intuusan xidhnaynoo ramadaanka ka hor ah xumaantuu dadka u qurxiyey dadaa la qabsaday waxaa la idhaha annufuusu alkhabiifa la idhaha naftoodaaba khabiifad noqotayba xumaantayba jecesha wanaagga lamana tusaba marka waxyaalaha dadka macaasida ku rida maaha shayaadiinta jinniga kaliya shayaadiinta insiga heda xumaanta ugu yeedha kaale aan wada qayilna u leey kaale meesha isbaara dhiganna u leey shayaadiinta insiga heda dadka baadiyeyna nafta khabiifadda oo xumaanta la qabsataa dadka baadiyeyna marka waxyaala kalaa jiro qofka baadiyeeya oon shaydaanka jinniga ahayn sidaasay marka labada qowl ay culummadu mareen qaar waxay leeyiin maya shayaadiinta waa la wada xidhaa ee waxaa dadka baadiyeyna waa shayaadiinu insi iyo nufuusta khabiifada ah oo xumaatay oo la qabsatay balaayada sidaasay leeyiin laakiin ibnu khusayme saxiixiisa baabu u qabtaa baabu dikri اbayaani أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله وسفدت الشياطين مردة الجن منهم لا جميع الشياطين وباب قبطان waxa waya baabkan wuxuu ka hadlaa in la caddeeya hadalka nabigu uu leeyahay sala allahu calayh wasalam wasufidati shayaadiinu shayaadiinta waa la silsiladeeyaa ulama jeedo shayaadiintoo dhame maradada kuwa murxay ula jeedaa laa jamiicu shayaadiin uleey marka aimo kalena maaya qowlka kale maraya rawa lbukhaariyu can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala qaala nebiyu nebigaa yidhi sala allahu calayh wasalam low ana axadakum haddii qof idinka mid ah idaa ataa ahlahu idaa araada ityaana ahlihi eelkiisa inuu u galmoodo marka uu doono qaala hadduu yidhaahdo allaahumma allo jannibnii aniga iga foge ashaydaana lafdigu marka lafdigii xalay waa ka duwan yihi jannibnii allow iga foge ashaydaana shaydaanka wa jannibi shaydaana shaydaanka ka foge maa rasaqtanii aniga waxaad igu risaqday hadduu sidaas yidhaahdo fain kaana marka ninkaa laga raba ducada sida muuqata sooma jeedin ninkaa laga raba fain kaana baynahumaa labadaas qof dhexdooda waladun caruur hadduu ahaado lam yadurahu caruurkaas ma dhibayo ashaydaanu shaydaan walam yusallad calayhi mana lagu sallidayo xadiiskan xalan soo marnay isagoo lafdiga inkusuusan lafdigaan ahayn oo lafdigan lafdigiina waa ka duwan yahay ziyaadada walam yusallad calayhina waa la socotaa laakiin khulaasaan macnuhu waa intii culummadu marka waxaa nidhi waxay ku ijmaaceen dararka shaydaanku waa badan yahay xadiiska cumuumkiisa uusan maxfuud ahayn dararka shaydaanku waa badan yahay waxaa nidhi waxaa ka mida dararka shaydaanka qof kastoo banu aadama markuu dhasho keliduu ku dhufta صaxiix bukhaariguu ku sugayo xadiidkaas nabigu inuu yidhi salى اllahu calayh wasalam kullu bani aadam yadcanu shayطaanu fii jambey banu aadam dhammaantiis labada dhinac uu ku dhufta oo ka duraa shaydaanku biusbucih fartiisuu ka geliya fartuu jugku siinaa xiina yuuladu marka la dhalo waa markaas markuu farta jugku siina labada dhinac ayra ciisa bna maryam uu yihi nabigu sal la ala nabi ciise kuma jiro nabiyullaahi ciisa kuma jiro asagu saasaa bukhaariga ku taalla mustaqrajka abicawaanana waxaa ku taalla ilaa ciisaa wa ummahu nabi ciise iyo hooyadiis kuma jiraan labadaas ka saar inta kale faru ku muda mustaqrajka ummahuda ay la socotaa iyo maraajic kalena waa leeyahay nabigu wuxuu ihi salى الlahu عalيه waslm dahaba yadcanu fadacana fi اlxijaab nabi ciise wuxuu dabca inuu ku dhufto xijaab ilaahay uga aadiyey xijaabkiiuu farta ku dhuftay shaydaanku xijaab rabbi uga xijaabay uu farta ku mudo asaga waa gaarsii waay marka taas waa darar waa darar waana madda uu la qayliyayo carruurku la booyayo siday yidhaahdeen culammadu taas weeye dararka waxaa ka mid ah inuu waalo oo dadka hadda jinka ku dhacay waad aragteenoo waalan ama caqligii isku dardaray waxaa dararka ka mid a ah waswaaska qofku cibaadaysan waayo waxaa dararka ka mida ah inuu baadiyeeyo ama gaal qofkii noqdo ama faasiq noqdo waxaasoo waa wada darar culammada waxay ku ijmaaceen marka dararka dhammaan haddii adkaartaa la akriyo dhammaan inuusan wada suulay oo xadiidka cumuumkiisu uusan maxfuud ahayn ee la khasisay oo uu yahay caamun yuraadu bihi اlkhusuus laakiin waxay isku khilaafeen dararkan muxuu gaar ku yahay yuu gaar ku yahay ibn abi jamro kale sharixiisa weyn wuxuu leeyahay baajidulfuuska lam asagu ku fasiraa lam yadurahu shaydaanu waa kelidii uu ku dhufanayay kuma dhufan karo haddii adkaarta loo akriyo carruurka walam yusallad calayhina waa macnaheedu waxay tahay qofkaas gaal ama faasiq ma noqonayo ee wuxuu kan mid noqonaya ina cibaadii laysa laka calayhim suldaan kuwii ilaahay yidhi addoommadayda toosan sulda kuma lihid shaydan marka addoommada ilahay oo saalixiintaa ka mid noqona saas u fasir laakiin xaafid ibnu xajar macnaha ah in lagu fasiro lam yadurahu kelida kuma dhufanayo wuxuu yidhi maya xadiiska kale ee bukhaari kulla bani aadamu leey waa caam kanuna waa caam mid midka kale uga xaqle in lagu khasisana kuma jiro maxaad leedaha mid kaana loo qasi yaa xaqgaana u siisa in la qasiso markaan ku qasista oo tiraadid dhibkiisa waa laga kaafaa laakiin kolleyba kelida waa ku dhufaa xadiiska kalea loo haya matiraad oo kan qasista marka wuxuu leeyahay taas maya waa daciif ehm, ahlcilmiga gabalna waxay yidhahdeen maya dararka laga kaafina wuxuu yahay maahan kelida ku dhufo maahaen waa macnaha dambe oo walam yusallad calayhi uu ku fasiray ibnu abijamku waa macnaha dambe oo ah gaalna noqon ma qofkaasu faasilna noqmay qof toosanu noqona saas waanagii sheegnay ixkaam ixkaamka ibnu daqiiqulciid wuxuu yidhi durka waxaa loola jeedaa durkii badanka ahaa jirka qofka haddii adkaartaas loo caqriyo waa loo xirsi xidhay shayddaan ma waalo oo qofkaasu majnuun iyo qof shayaadiin ku tunata noqoma macnahaasuu ku gaar yeela ahlucilmiga gabalna xaafid ibn xajar faxibaariga uu ku sheegaye waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa ibnu shaydaan noqon maayo camalkaas shaydaan wax ka samayma camalkaas shaydaan wax ka samaynma inuusan wax ka samayn carruurka danaa ugu jirta haddii kaleeto wuxuu ka soo farcan yahay meel daan ilaa shaqadiibaa shaydaan wax ka qabsaday marka kullayba faa'iido weyn oon si kale lagu gaari karin ayaa adkaartaas ugu helaya xaaladaas qofku marka ilaahay inuu xuso waxay tahay waa arin weyn weeye tusaydana qofkaas qalbigiisu inuu islaaxsan yahay rawa albukhaariyu can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala nebigu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa nudiya marka loo naadiyo oo loo adimo bisalaati salaada adbara shaydaanu shaydaanku dabaduu jeediyaa walxaal lahu shaydaanka duraadun aaryo dhawaaqle ay u sugnaatay duraadka waxa laydhaha aaryada gadaal ka baxeeda hadday dhawaaq leedoo la maqlaa dhawaaqeeda marka isagoo aaryo gadaal ka daynayo dhawaaqeeda la maqlayo ordaa marka marka la adimo adinka waxaa la yidhaha xaadiis badan adinka fadiilo u sheegtay xadiiskan fadiilada uu sheego waa mid gaar oo waxaa la fadaaisha kalo adinka waxaa dhacda acmaal aan adin ahayn in lagu helo aa dhici karta saasaa dhici karta laakiin fadiiladan oo ah shaydaan inuu cararo wax lagu hela lama sheegin oon adin ahayn saas daraaddeeda ulumada gabada waxay dhahdaan qofka jin haddaad ku aragto waa lagu adima hayla shaydaan soo cararayma markii la adimo haddaad jin ku aragto ood ka dareento waa lagu adimaa qofka maaha wakti salaadeed shaydaan kaana lagu cayrina ee wakti salaadeed lama joogo marka waaba lagu adimaaba ah, waa lagu adimaa xadiiskaanay ka qaatay idaa nuudiya marka loo dhawaaqo bisalaati salaada adbara shaydaanu shaydaanku dabadu jeediya walxaalu dabada jeediya lahu uu u sugnaaday duraadun ariyo dhawaaq leh faydaa qudiya marka la dhammeeyo adinka aqbala waa soo qaabila waxaa la isweydiiye culummadu ka isweydiiyeen qur'aan akrinta adinka waa ka fadli badan marka qur-aanka la akraayan shaydaanku waa imaana oo carari ma ma cararayo salaadu adinka waa ka weyn marka la tukanayana waa soo socotaaho waaba qofka dhibaaba ka carari ma muxuu adinka uga carara culamada gabal waxay ku jawaabeen waxay yidhaahdeen adinka xadiid saxiixa wuxuu sheegayaa qofka muadinka markuu adimo wax kastoo maqla cid kastoo maqasha aakiro qofkan waa u markhaati kace qaylada iyo markaan aaryada usii daynayaadan maqaloo qofkan u markhaati kicin waayo waa xaasi isagu isagu waa xaasi wuu diidaya muadinkan inuu markhaati kao saasuu isku dhegatira wla anu maba maqlaayo cararan qaylo iyo carari isku daran marka waxay ku tusee xaasnimada bahalkaas xasad inuu nagu yahay cadow nagu yahay cadow wey xaasisana hmm. waa noocaas nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam faidaa huwiba marka loo aqimo bihaa salaada salaada marka loo aqimo adbara dabadu jeedina haddana markii adinku dhammaaday awel waa soo qabilo waa yimi faidaa huwiba bihaa marka loo aqimo adbara dabadu jeedina faidaa qudiya marka la dhammeeyo aqbala waa soo qaabila qofku u imaana tukana xataa yakdira ilaa uu waswaasiyo yakdira markaad ba'da la kasriyo waa waswaasin in la godaano waa bannaanta haddii la godana waa kala dhex galaaw xaashiyadan labada macnoan ku yimaadeen haddii la kasriyo xataa yakdira xataa yuwaswisa wey ilaa uu waswaasiyo yakdura haddii la yidhaahdana oo la godo xataa yakdura ilaa uu kala dhex galo bayna alinsaani qofka iyo wa qalbi qalbigiisa qofka iyo qalbigiisa u dhexda ka gela marka qofkii salaadii ku qushuuci maa wuxuu akraaya ma yaqaan waa iska foorfoorarsana halkaasuu kala dhexgala oo kala waswaasina fa yaquulu wuxuu leeyahay shaydaanku marka qofku tukanaa udkur xasuuso kadaa shay hebel wa kadaa shay hebel ashyaaada weligaa xasuus ood ka samartay war waxaas waxay ahaay oo kaa maqnaa salaada inaad gasho waa ah, oo kugu soo dhacay ah oo kugu soo dhacay ma ahan waxa weeyaan soo dhicidaanu wanaag maahan waa shaydaan in faraha kugu dhigay tuse shaydaanaad kula shaqayna markaas maxaa yeelay waxaan aad soo xasuusayda waa wax adduun wax ka weynu kuseejina wax ka weynu kuseejina oo ah cibaadadii iyo salaadii saas daraadteeda waa wax la og yahay salaada qofku markuu galo wax badan oo uu halmaamay oo awal ay dhici karto inta isku dayay inuu xasuusan waayey uu soo xasuusana shaydaana inta soo dhiga ka waa cadow xataa laa yadri ilaa uusan ogaanin aalaaan ma saddex uu sallaa tukaday am arbacan mase afar ilaa uu kala garo waayo intuu ragcad tukana heerkaasuu gaadhsiina qofkana maxaa la rabay alla intuu salaada ku jiro qalbigiisa uu xaadir yahay wuxuu akrina ku macaansado inuu ilaahay la koodayo uu dareemo muxuu samaynaa qofku hadduu garo waayo intaa ragcow tukaday fa idaa lam yadri hadduusan ogaan alaaan saddex sallaa miyuu tukaday ow arbacan mase afar sajada wuxuu sujuudaa sajata lisahwi halmaanka labadiisii sujuudood laakiin marka hore waxaa ka horeeya haddii salaadu afar ragco aheed oo aad kala galo weydo ma afartiiyaad tukatay mase saddex labada cadad midka yaraad ka dhigay maalan waxay tii ma afaraad tukatay mase saddex saddexaad ka dhigay ragcaad ku daraya sujuuddu waa ka dambaydaa ee sujuuddu keligeed ragcadii kaa kaafimi ma noqonayo axaadiista kalea saas ku caddeeyey sal allahu calay wasalam ku shakido ma hal ragcaad tukatay mase hal xabaad ka dhigay cadadka yaraad ka dhigay markaasaad intii kale ku dare haddaad ku shakido ma labaad tukatay mase saddex cadadka yarad ka soo qaade labaad ka dhigee intii kalead ku dare haddaad ku shakido ma saddexa mase waa afar cadadka yar ka dhig waa saddex markaad buuxidoo dhammaystirto markaasay ka dambaydaa sujuudu sahwi markaasay ka dambayda rawa lbukhaari can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi sa'altu nebiya nebigaan weydiiyey sala allahu calayhi wasalam can iltifaati rajuli qofka milicsigiisa iltifaatka bira'sihi yamiinan wa shimaalan iltifaatka waxay tahay qofkii waxarkay salaadii ku jira oo madaxa wareejinaya buu leeya salaadiiu ku jiraa madaxu wareejina midig iyo bidix saasaa la iltifaaq xabadkiisiina qibladii ka leexima hadduuba haddee xabadka leexiyo salaaddii waa ka burta ilaa qibladiiu ka jeestay laakiin qofkii oon qibladii ka jeesan surkana wada jeedin hadduu wada jeediyo waa eber jeegadana qiblada u jeediyo waa eber laakiin wax yar oo madaxa oo saasaa arkay marka tukaaneen saasuu leeya ah, shaydaana fara ku dhigay shaydaana fara ku haya qofkaas nabigaa la weydiiyey fiiri nabigaa ka jawaaba sala allahu alay waslm nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam markii la weydiiyey sa'altu waxaan weydiiyey tiri caaisha annabiya salى اllahu calayh wasalam can iltifaati rajuli waa qofa loola jeeda rag iyo dumar waa isku mid qofka milicsigiisa oo yamiinan wa shimaalan uu milicsanayo fi salaati salaadii dhexdeeda uu marna midig fiirina marna bidix fi salaati salaada dhexdeeda maxay tahay milicsigaas halkee ka imaana ilaa qofkan rabbiuu la koodayey inuu hortiisa fiiriyaa la rabay meesha uu ku sujuudayo inuu fiiriyaa la rabaa qofka intuu salaada ku jiro markuu ataxiyaadayana fartaas oo ilaahay waaxidnimadiisa sheegayda uu ayada fiiriyo ayadaa la fiiriya markaa ataxiyaadayda inta kalena meeshaad ku sujuudaydaa la fiiriya haddaad imaam leedahay imaamka waa la fiiri karaa marna imaamkana waa la fiiri karaa laakiin meel kale lama fiiriyo dharkaaga lama fiiriyo kor lama fiiriyo dhinacyada lama fiiriyo kulli waa mamnuuc midig bidix cirka kulli laguma ogola dharkaaga maya mar alla markaad taagan tahay inta salaadaad ku jirto meeshaad ku sujuudayda wey imaamkana waa fiiri kara markale taxyadaydana fartaanaad fiirinay ayadaad isha ku qabanay oo ilaahay waaxidnimadiisa sheegaya intaas markaad dadaasho naftaada waa hanane laakiin haddaadan meelaad fiiridaba oqoon see nafta u celinaya ah, ila meelba kuuma qorshaysnaba hadba meelaad la wareegay mar macawistaada iiri mar cirkaad fiirin mar midig mar bee marka nabigu wuxuu yidhi salى اlahu calayh wasalam huwa iltifaatka faqaala nabigu wuxuu yidhi huwa iltifaatka balla dhugashada amase midig iyo bidix la fiirinaa huwa iltifaatku ikhtilaasun waa dafid dafidaasoo yakhtalisuhu shaydaanu shaydaanku uu ka dafaa qofka min salaati axadikum qof in ka mida salaadiisa shaydaanaa dafaya shaydaan ayaa dafaya qofka salaadiisa oo u diidaya inuu ku fekero ku qushuuco oo uu ku mashquulo waxa weeyaan dikriga alle oo uu xasuusto inuu ilaahay hor taagan yahay arrintaasaa shaydaan ka dafaya huwa marka baaladhugeedku ikhtilaasu waa dafid ikhtilaaskaasoo yakhtalisu shaydaan uu ka dafayo min salaati axadikum qof idin mida salaadiisa rawa الbukhaariي can abi qataadata radia allahu canhu qaal qaala nebigu nabigaa yidhi salى اllahu calayh wasalam alru'ya asaalixa ru'yada wanaagsan ru'yada wanaagsan waa wax fiican inaad ku ru'yooto wax qayr wax qayra inaad ku ru'yooto weeye ru'yada fiican alru'ya saalixatu ru'yada wanaagsan min allaahi alle xaggiisay ka ahaata ru'yada wanaagsan alle xaggiisay ka ahaata waana midda suuratu yuunus ilaahay ku sheegay lahum lbushra fi lxayaati اdunya wa fi laakhira dadka awliyada allah adduunka bishaaray leeyihiin aakhirana bishaaro bishaaradaas waxaa ka mid ah inaad wax wanaagsan ku ru'yooto amase qof kale kuugu ru'yoodo adiga waa bishaarada dadka mu'miniinta oo mutaqiinta ilaahay siiyey ka mid tahy ilaahay xaggiisayna ka timaada nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayه wasalam wاlxulumu dhadhabka ama qarowguna mina shaydaani shaydaan xaggiisu ka ahaadaa waxyaalaha isku dardarsan oo aad ka cabsaydo wax sharahaad aragto ku qarowda taas shaydaan qofka argagixinaa wey shaydaan qofka argagixinaa wax allo wixii sharahood aragto mina shaydaani ayay ka yimaadeen ilahay xaggiisa kama iman mina shaydaani ayay ka yimaadeen walxulumu qarowga ama dhadhabka waa wax isku dardarsan adigana ku argagax gelinaya wاlxulumu qarowgu min ashayطaani shaydaan xaggiisu ka ahaaday faidaa xalama markuu qarwo axadukum qof idinka mida xulman qarow yakhaafu waa kana fiiri qarowga waa kana qarowgaasoo yakhaafu qofku ka cabsanayo falyabsuq candhuuf ha ku tufo can yasaari bixiisa kow marka aad kacdo gacantaadaas bidixda xaggeeda saddex goor candhuuf u tu shaydaankiiba kaa jiro wejiga camurta uga tufi waa asaga waxa sharta wada isagaa sharta wada kow labo waliyatacawad billaah ilaahay haka man ha ka galo min shariha ah sharteeda sharteedana waa inu ilahay ka magan gala kale wuxuu sheegaa shaydaankana waa inu ilahay ka magan wuxuu leeyahay acuudu billaahi min shari shaydaan wa shari maa araa acuudu billahi min shari shaydaani wa maa araa waxaan ilaahay ka magangelaa shaydaanka shartiisa iyo waxaan aan hadda ku qarway shartood labadaasba ilaahaan ka magangela saasuu leeyay intaas markuu yidhaahdo fa innahaa ru'yada xumu laa taduru qofka dhibime qofka ma dhibaydo ilaaha kaa kaafina waxaasu ma dhacayaan xadiidkaanu hadda wuxuu sheegay in laga magan galo allaah iyo bidixda candhuuf in loo tufo laakiin waxaa kaleeto oo nabiga ka sugan salى اllahu calayhi wasalam arintaas waa inuusan hal qof u sheegin arintaas xun oo uu ku qarwey hal qof waa inuusan u sheegin nabigu saasuu yihi sal la ala ma rabta inaysan dhicin hal qof u sheegin xala belaan arkaa dhib waa waa marka koow ayna canuur tubto ilaahay magan gasho qofnana aadan u sheegin saddex nabiga waxaa ka sugan الله allahu calayh wasalam in dhinacaad u jiirtay maan haddaad hurdada ku laabayda dhinaca kale u seexato shan waxaa nabiga ka sugan ta istaagto laba ragca inaad tukato intaas ayaa ru'yada xun sharteeda looga badbaadaa inaad dhinaca bidixaan u tufto inaad ilaahay ka mangasho shaydaanka iyo waxa aad aragtay shartooda inaad istaagto laba ragcad tukato ducaysato iyo inaad dhinacaad u jiiftay aadan hurdada ugu laabana dhinac kan u seexato fiiri halkaas marka maxay ku tusee fiiri jahligu meeshuu gaaray halayaal halayaal aan qarwey midaa soo qayliya halay waa layla hadlay waxaa la yidhi balaayaa dhacayda colaa soo socdaa la yidhi waxaa la yidhi rati madow ha la qalo iiri qofkaan hadla iiri wixiiyuu ku sheega sooma dadkii u sheega waaba sababtay ku dhici laheed dumar isagaa ka shaqayna inay dhacdo marka ah. ratimadow hala qalaa la yidhi halowaa la eejiye waxaa ku eejaa waa shaydaan ah. ru'yo saalixa maaha waa waa shaydaan shaqadiisa ah. ru'yada saalixada qofka lama eejiyo balaayo kuma dhacdo ma argagaxo wax uu ku faraxsan yahu arka waa taas ru'yada saalixada ilahay agtiiskaas middaa lagu ceejinayo oo lagu leeyahay dadka u sheeg shaydaankiina wuxuu rabaa arrintu inay dhacdo oo ilaahay ciqaabo ummaddan muslimkaa ah. markaasuu inta ceega kugu dha u leey ummad u sheeg marka dawadeedu ma aha inaad sheegto iyo rati madow in la qalo iyo wan madax cad in la qalo wax oo wax waxaa laga wax dhib badan weyba soo sheega wan madax madow dhihi maa ilaa wan madax madow meel walbu joogo wan madax cad u leey markaasaa maanta o dhan la raadina kii lahaana marka la waa raadina qaaliska dhiga ummaddaas dhibka haysta ah, didiin kale laga leexda saasaa loo rafaada marka waxay tahay qofka sheegay waxa la adiga kow markaad aragto inaad tidhaahdo balaayo haddaad ku ru'yootay inay dhacdo adaa ka shaqayna dawadeedu waxay ahayd inaadan sheegin soo ma jeedid marka adugu ma shayaadiintaad la shaqaysata see u sheegi ilaa haddii la sheego waada dheceb ah, ama rati madow qal ama haqali waa dheceb ah marka waa arrin atar soo ma jeed waa arrin atar oo ulmia ah. arrin atar oo dulmia ah. waxaa lala jaceshay sixira meeshaan lagu aasaa la yidhi waxyaalaha dhacay waxyaala waxa wey markaad aragto waxay oga ummaddu markay diinta ilaahay ka tagto meesha ay tegaydaad la yaabay ah. waxa wey islaanaa qayliday waxay tidhi xalayan lay soo kacshay waxaa la yidhi ummadda u sheeg waaba lay ceejiyey habeen hore awalta aamusa ceega laygu dhegay xalay marka waxaa la yidhi sheeg waxaa la yidhi cidda waa la sixray inta waa la siray siirka halkaasu ku aasay kaasay ta dhaqaaqeen bal fiiri dadka ta dhaqaaqeen caruur yar oo saqiir ah oo meel lagu aasay oo dad aan waxa weeye qabiil badan ka dhalan ay dhaleen ay inta soo bixiyo inay gubeen waa dad muslima waxa saas yeelay waa dad muslima waxa saas yeelay bar ayada loo jeedo oo dadka dhan arkayaan weliba mu-adin masaajiday u keenay aa la yidhi salaamtaana xala qalowday waxay tihi cidda waa la sixray sixirkana meeshaanuu ku aasan yahay hala soo bixiyo waasidna waa ah kan maradaanu ku jiraan markaasuu i gube sixir waa la gubaa waa muadinki waa la gube ka war odaagii hagkaasuu barooranaya booyiga caruurkaas bilaahi calaykum war dadku hadday diinka ka tagaan foolxumadooda lama suuray karo maxaa la rabaa qof kastoo muslimoo arkoole qof qayliyayoo le xalaal la eejiyey inuu yidhaahdo dawadeeda maaha inaad qaylido ha qayliyo qof ha u sheegi bidixda saddex goor candhuuf u tuf kolleyba waa la sheegto musiibo adaa ka shaqaynaye oo shayaadiinta la shaqeeye bal inta kale cayn bidixda candhuuf u tuf waxa wey ilaahay ka magan gal tuko laba ragco midig dhinaca kale isku tuur war ord bal inta kale cayn waa in la hor istaago ee in lala shaqeeyo oo la raadiyo waxa weeyaan kabaha loo gashado arti madow subxaan allah waa arrin nasiib darra subxaan allah والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد